bilowgii adduunyada baratankii bilowda bilowgii adduunyada baratankii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa xumaan iyo wax mideeya weeyaan aqaysbortis weeye qubbilaa dhulkeeyena aqaysbortis weeye qubbilaa dhulkeeyena bulshoy bulshoy bulshoy malanteen waata bulshoy bulshoy bulshoy malanteen waata isboortis weeye qubbilaa dhulkeena waaqa isboortis weeye qubbilaa dhulkeena bulshoy bulshoy bulshoy balanteen waataa bulshoy bulshoy bulshoy balanteen waataa dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duhur xilligan oo kale ayaad ka dhagaysataan k n n magaalada muqdisho kale ismaqal wanaagsan waa talaado labayo tobanka seteembar labada kun waxaan maanta idinkugu soo gudbin doonaa muddadii uu hawada ku jira barnaamijka ciyaaraha tababaraha xulka qaranka norway oo magacaabay xidiga ku guuleysan doona abaalmarinta balondiorka mahalan mise waxa uu yiri xidig reer argentina ee messi barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa waxaad kaloo maqli doontaan baabul bogba oo halis ugu jiro inuu ku biiro liiska xiddigaha ganaaxa ugu adag maray kubadda cagta kadib markii uu isticmaalay waxyaabo kiimika ah haatanna lagu haysto waan idiin soo gudbin doonaa liverpool waxay bilowday inay raadiso beddelka tababare georgian colob taageerayaasha arsenalna waxay codsanayaan ee shaqada laga ceeriyo michael arteta waa maxay sababta barnaamijka aan kugu soo gudbin doonaa waxaa kaloo qayb ka ah inaan barnaamijka kugu soo gudbino kulamada xiisaha badan ee laga ciyaaray tartanka isreebreebka yuroga iyo kuwa lagu wada in la ciyaaro caawa iyadoo kulamo xiiso badan ay jiraan sbein iyo biljimka xulalkii waaweynaayay oo dhan baa caawa ciyaaraya iyagoo kulamo kale oo xiiso leh laga ciyaaray natiijooyinka ka soo baxay kulamada la ciyaaray ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa muddada hawada ku jiro waxaa farsameynaya salaad cabdulaahi aniguna waxaan ahay luul maxamuud aadan ee mar kale soo dhowaada tahay dhegeystayaal qaybaha ugu horeeya barnaamijka ayaan u markaan hadaan eegno waxaa jira kulamo laga ciyaaray tartanka isreebreebka yuurowga waxaana qayb ka ah kulamo dhex maray xulka qaranka armenia iyo kuruwashiya hal iyo eberna waxaa ku badisay kuruweshiya iyadoo weelisna ay badiyeen xulka qaranka weelis ayaa laatfiya laba gool iyo eber kaga badiyey sidoo kale burtuqiiska xalay waxay xasuuq baan u geysteen hadda waa xasuuq badis kaliya lama oran karo waa xulka qaranka lagu magacaabo luxembourg ayaa xalay waxay u geysteen xasuuq aada u ba-an iyagoo sagaal gool iyo eber kaga badiyey sagaal gool ayay ku garaaceen oo waxawaaye xalay xulka qaranka lagu magacaabo burtuqiiska see rabaan ayay ka yeesheen luxembourg xitaa kama aysan xeshoon oo sagaal gool ayay ku garaaceen cristiano ronaldo xalay kulankan waa uu ka maqnaa xulkan lagu magacaabo luxemburg aada ayuu u jecelyahay christiano ronaldo inuu maaragtay ka hor imaado markuu ka hor hadda wuxuu ka dhaliyaa goolal aada u fara badan balse nasiib daro xalay kulankan ma uusan ciyaareynin oo waa uu ka maqnaa balse xidigaha kale ayaa xalay seeraban ka yeesheen xidiga lagu magacaabay inaashi ayaa daqiiqadii labayo tobanaad gool dhaliyay haddana gool labaad ayuu raacsaday afartan daqiiqo ciyaaryahanka daada yar ee lagu magacaabo ramos ayaa isna laba gool xalay dhaliyey sidoo kale diaga jota laba gool ayuu dhaliyey felix ayaa isna isna gool raacsaday bruno fernandes gool ayuu dhaliyey xidi kaloo lagu magacaabo horta gool ayuu dhaliyey xale marka bortuqiiska waxa weeye waxba lagama qaban karin oo xulka yaryarka ee luxembourg ayay seerabaan ka yeesheen group j ayay labadani kooxoodba ay iskula jiraan ama labadan xul groupka j ayay ka wada tirsan yihiin xalay xidigaha xulka qaranka burtuqiiskana way isku dhidhiibeenoo haddee mid walba laba gool dhaliyaa la yiri xidigo ilaa iyo maaragtay saddex xidig ayaa mid laba gool dhalisay halka saddex kalena ee maaragtay ama labada kalena ayay halhal gool dhaliyeen xidigay kamid yihiin falakis fernandes iyo horta saddexdooda waxay dhaliyeen min hal gool halka Diego Jota, Ramos iyo Inaashiyan ay laba-laba gool dhaliyeen xala markaa Bortuqiiska een waxba lagama qaban karin oo maaragtay xulka yaryarka ee lagu magacaabo Luxembourg ayay maaragtay bahdileen si kale lama dhihi kara hadde iceland ayagana hal gool iyo eber kaga badiyeen xulka lagu magacaabo bosnia caawa waxaa jira kulamo kaloo xiiso leh oo laga ciyaaraya tartanka isreebreebka yuroga waxaa qayb ka ah sbain oo caawa ciyaari doonto cypros xulka la yirahda ayay la ciyaarayaan caawa saddex saac afartan daqiiqo ama afar saac oo rubi dhiman ayuuna kulankan soo geli doonaa isla saacadaasi waxaa ciyaari doona sweden iyo austria israael belarus romaniyana way ciyaarayaan iyadoo switzerland andor ay la ciyaareyso halka xulka qaranka beljimka uu caawa isna ciyaarayo estonia ayuuna la ciyaari doonaa kulamadaas xiisaha badana ka jira waxaa kaloo xiiso leh kulanka dhexmari doona talyaaniga iyo ukrein isna waa kulan kaloo xamaasadiisa wato caawa saddex saac kulankaas la ciyaari doonaa norweyna waxay la ciyaareysaa georgia dhamaan kulmadaas ayaana caawa laga ciyaari doonaa tartanka isreebreebka yuurowga sidoo kale waxaa jira caawo kulamo saaxiibtinimo oo la ciyaari doono dalalka senegal iyo algeria ayaa waxay ciyaari doonaan kulan saaxiibtinimo waa qaarada africa ayay labadaba ka tirsan yihiin amaba ka dhisan yihiin labadan xul ee senegal iyo algeria ayaana caawa waxay ciyaari doonaan ciyaar saaxiibtinimo kulankaani caawa afar saac oo gow ayuu soo geli doonaa caawa afar saac markay saacaddu tahay ayaa ciyaartaasi la baasan doonaa algeria iyo waliba senegal waa kulan saaxiibtinimo oo maaragtay ay iskaga faakeysanayaan xidigaha sidoo kale isla caawa kulan saaxiibtinimo waxaa ciyaari doona xulalka england iyo waliba scotland ingiriiska iyo scotland ayaana caawa waxay ciyaari doonaan kulan saaxiibtinimo saacad markay tahay saddex saac afartan iyo shan daqiiqo kulankaasna waa kulan kale oo isaguna xiiso leh ciyaarahaas ayaana gebi ahaanba ka jira xulalka amaba qaramada marka la yiraahdo goordhowna waaba laga soo laaban doonaa ciyaarahaasi oo waxaa dib loogu soo laaban doonaa horyaalada xiisaha badan ee qaaradda yurub iyadoo horyaalka ingiriiska laisku haysto xiisihiisana haatan uu leeyahay dib ayaan loo soo laaban doonaaba toddobaadkan soo socda liverpool iyo wolfisa wada ciyaari doona kulmo kaloo xiiso leh ayaa jiri doona lix iyo tobanka ayuuna horyaalka brimer leaga dib u soo laaban doonaa ciyaaro badan oo hadda xiiso iyo xamaasad leh ayaana la sugi doonaa manchester united oo brighton la ciyaari doonto kulamo kaloo xiisala ayaa ka jiri doono marka lix iyo tobanka sebtembar ayuu soo laaban doonaa horyaalka premier leaga kulamada shanaad ayaana la ciyaari doonaa iyadoo kulamo aada u xiiso badan ay soo socdaan dhegeystayaal markaana haddii aan yurub kasoo laabano oo kusoo laabano magaalada caasimada ah ee muqdisho shalay gelinkii dambe magaalada muqdisho waxaa ka jirta amaba ka dhacday asamasa amase lagu qabtayba fiinaalka koobka jenaraal daa-uud oo aada u xiiso badnaa iyadoo fiinaalka koobka jenaraal daa-uudna iskugu soo hareen labada kooxood ee xooga badan ee elman iyo waliba dekada kulan xiiso badan ayaan labadan kooxood dhexmaray ciyaartan ayaana shalay koobka jenaraal daa-uud waxaa dhabarka saartoo gacanta ku qabsaday islamar ahaantana ku guuleystay kooxda lagu magacaabo dekada dekada ayaana shalay waxay soo bandhigtay bandhigtayba wacdaraan caadi ahayn iyagoo laba gool iyo eber kaga badiyay kooxda kubadda cagta elman sidaasina muddo labaatan sano kadib waxaa u suura gashay xulka waa kooxda lagu magacaabo dekedda inay ku guuleysato koobka jenaraal daa-uud labaatan sano ka hor ayaa ugu dambeysay in dekedda ay ku guuleysato koobkan faca weyn ee jenaraal daa-uud jenaraal daa koobka la yiraahdo waxaa ciyaaristiisa lasoo bilaabay kunsagaalboqoltodobaataniyosadaxdii konton sano ayuu koobka laftirkiisu shalay jirsaday oo maaragtay muddo konton sana ayuu cimrigiisu jirsaday koobka jenaraal daa iyadoo ciyaar xiiso badan elman iyo dekadda dhex martayna ugu dambeyntii dekadda ee shalay ku guuleysatay koobka jenaraal daa abaar muddo dheer heysay ayayna dekada shalay iska soo gabagabeeyeen oo iska soo afjareen koobka jenaraal daa-uudna muddo dheer kadib kooxda kubadda cagta dekadda ayaa gacanta ku dhigtay labada gool waxaa mid kamid a dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo anwar shakunda kaas oo goolka koowaad oo rigooraha heeba shabaqa soo dhigay isla mar ahaantaana guusha koowaadba gacanta u geliyay kooxdiisa lagu magacaabo dekada kooxda kubadda cagta dekada ayaana shalay waxay soo bandhigtay bandhiga ciyaareed aad u qurux badnaa kulankan ayaana wuxuu ahaa kulan aad u xiiso badan ay iskugu imaadeen taageerayaasha jecel kubadda cagta iyo sidoo kale taageerayaasha labada kooxoodba labada dhinacna ciyaar aad u qurux badan ayay ciyaareen kooxda elmanna sidoo kale ciyaar qurux badan ayay soo bandhigtay balse haddee waxa dhankaas uu koobkaada dhankaas iyo dekada oo iyana aada u dadaashay ugu dambeyntiina dekada ayaa shalay gacanta ku dhigtay koobka lagu magacaabo jenaraal daa-uud oo aada u xiiso badan jenaraal daa wuxuu ka mid yahayba koobka ugu xiisaha badan ee lagu dhigo gudaha soomaaliya isla marahaantaana horyaalka soomaaliya laga ciyaaro waa koob kale oo aad u xiiso badan shalayna elma waa kooxda lagu magaca dekada ayaa koobkaasi gacanta ku dhigtay hambalyo ayaana hawada u marineynaa dekedda oo shalay ku guuleysatay koobka jenaraal daa-uud waa tahay markaana haddii aan eegno xidiga ku guuleystay koobka adduunka labada kun xulka qaranka faransiiskana qadka dhexa kaga ciyaara ee lagu magacaabo bawel bogba ayaa haatan wuxuu dhex fadhiyaaba xaalad aad u adag oo xaalada ayaa ku cakiran ciyaaryahankan ayaana haatan waxaa la sheegayaaba in maaragtay uu dhexda ceeb kaga jiro xidigan lagu magacaabo bawel bogba ayaa waxaa la warinayaaba inuu maaragtay uu ma ay soo gaareen ceebo waaweyn kadib markii lagu eedeeyay inuu isticmaalay waxyaabo kiimika ah taas oo aan kubadda cagta marka la joogo aan maaragtay laga ogoleen bawel bogba ayaa waxaa lagu eedeeyeyba inuu isticmaalay waxyaabo amaba daawada kordhisa hormoonka ragga ee lagu magacaabo testoteron taas oo aan la ogoleen in maaragtay xidigaha kubadda cagta ciyaara aysan maaragtay isticmaalin isla mar ahaantana mamnuuc ka ahba marka la joogo kubadda cagta oo hadda ka hor goolayaha kooxda lagu magacaabo manchester united ayaa waxauu maaragtay ah, lagu ganaaxayba inuu daawooyin isticmaalo amaba kaniini isagoo sheegay in markaasi madax laga qabtay isla mar ahaantaana isticmaalay daawooyin guriga iskaga yaalay markii la baaray la ogaaday in korkiisa ay daawo ku jirto isagoo sheegay in maaragtuusan waxba ka ogeyn daawadaas ay xaaskiisa laheyd isna madax xanuun dartiis oo u cunay laakiin taa lagama yeelino waa la ganaaxay xidigaha afrika marka aad bay maaragta ugu dhib badan yihiin inay isticmaalaan daawooyin ciyaaryahankan lagu magacaabo baawul bogba ayaa kooxda xulka qaranka Faransiiska gacan weyn ka geystay inay ku guuleystaan koobkii adduunka ee 2018 balse xidigan haatan waxa uu dhex fadhiyaaba ceeb markii lagu seedeeyay in amaba jirkiisa laga helay daawo darooga ah taas oo maaragtay hormoonkiisa inay u kordhiso oo ugu talagalay balse aan laga ogoleynba kubadda cagta taasina dhib ayay ku tahay ciyaaryahankan ayaa hore ugu soo ciyaaray naadiga manchester united isagoo haatan la jooga kooxda juventus ayoo ka ciyaarta horyaalkaasi ee talyaaniga xindi gareer faranse ayaana waxaa laga yaabaa in haatan la ganaaxo muddo afar sano ah taasoo dusha laga saari karaba ganaax aada u weyn kadib markii jirkiisa laga helay daroogo mamnuuc ka ah inay xidigaha isticmaalaan mana ahan xidigan xidigii maaragta ugu horeeyey oo wax noocaana ku kaco isla mar ahaantaana ganaax weyn lagu soo rogo oo hadda ka xidiga lagu magacaabo fini jones ayaa muddo lix bilo laga ganaaxay kubadda cagta inuu ciyaaro waxaa laga yaabaaba ninkii ugu dhibka badnaa ee abid soo mara garoonka kubadda cagta inuuba xidiga lagu tilmaamaa kaas oo muddo lix bilooda hadda ka ganaax dusha laga saaray sanadkii kun sagaal labadii kadib markii lagu helay amaba jirkiisa laga helo waxyaabo kiimikaada sidoo kale xidigo kalaa jiro oo saan oo kale ganaax lagu soo rogay kuwo sanado la ganaaxay kuwo bilooyin la ganaaxay koola tuura xidig lagu magacaabo hadda kahor lix bilooda la ganaaxay manchester city ayuu xidigan hadda kahor ka tirsanaa waxaana ka maqnaa daafaca dhexe ee kolotoore fiinaalka efe kaabka ee labada kun koob iyo Kadib xidigaas ayaa waxaa lagu eedeeyay in dhiiggiisa laga helay waxyaabo ay mamnuuc tahay in xidigaha ay isticmaalaan amaba ciyaartoydu isticmaalaan. Ciyaartoyda kubadda cagta ciyaarta looma ogolo in kaniiniyaal ay isticmaalaan amaba daawooyin daroogo eh caafimaad ahaantooda looma ogolo xiddigii isticmaala amase lagu helaba jirkiisa laga helo in maaragtay waxyaabo nuucaas uu isticmaalo ganaax ayaa afka loo saaraaho muddo ayuu garoomada ka maqnaadaa haatanna waxaaba laga cabsi qabaaba in ganaaxi ugu weynaa uu mari doono ciyaaryahanka lagu magacaabo bawel bogba oo sanado inuu maqnaan doono laga cabsi qabo xidige ay kamid yihiin andrian muuto ayaa kor lix bil ganaaxay sidoo kale jose labedi xidig la yiraahdo laba bilaa hadda kahor kubadda cagta laga ganaaxay ifantone sideed bil ayaa garoomada laga ganaaxay inuu soo galo isla mar ahaantana kubada cagta inuu ciyaaro loo diiday kadib markii jirkiisa asna laga helay daawooyin baawul bogbana waa xidig kale oo markaana aada looga cabsi qabo in ganaax aad u weyn dusha laga soo saaro waliba xidigii ganaaxa ugu weynaa la kulmay inuu noqday ayaaba laga cabsi qabaaba baawul bogba kadib markii jirkiisa laga helay inuu daawooyin isticmaalay haatanna waxaaba laga dhowrsugi doonaaba go-aanka iyo baawul bogba waxa laga sameyn doonaa amase ganaaxa oo mari doona intuu la egyahay haatanna haris ayuu maaragta ku jiraa waxaana mudooyinkii u dambeeyeyba uu ku dhibaatoonayay kooxda kubadda cagta ee juventus isagoo lala xiriirinayayba inuu kooxdan ka tagi karo balse haatan ceeb ayuuba dhex fadhiyaa oo waxaaba uu qarka u saaran yahay in gebi ahaanba garoomada laga ganaaxo baawul bogba markaana haddii aan eegno diglan rice ayaa waxa uu laleeyahayba ku guuleysta abaalmarinta xidig ugu fiican xidiga bisha ee kooxda kubadda cagta arsenal xidigan ayaa waxa uu xagaagan kusoo biiray kooxda ganaris isagoo ka yimaaday dhankaasiyo kooxda lagu magacaabo ee ka ciyaarta horyaalka premier leaga arsenal ayaa waxay ku dhawaaqday in diglan rice uu haatan ku guuleystay abaalmarinta ciyaartooygii ugu fiicnaa bisha agosto ee labada kun saddexiyo labaatanka xiddigan ayaa ku guuleystay codkii ugu badnaa iyadoo kooxda arsenaal codqaadyadii u sameysay xidigaheeda codadka ugu badan uu ka helayba diglan rice diglan rice ayaana goolkiisii ugu horeeyey ee kooxda ganaris dhaliyey toddobaadkii lasoo dhaafay bandhig aada cajiib u ah ayuuna soo bandhigay kulamadii uu ciyaarayba kooxdiisa arsenaal kulamadii ugu horeeyay oo ka qayb qaatay wuxuu soo bandhigay bandhig cajiiba Declan Rice Arsenal waxaa laleeyahay waa uu shaafiyay marka laga soo tago bandhigii wacnaa ee uu ku sameeyay kulamadii kulankii kumantashiilka ee Arsenal iyo waliba Manchester City ay wada ciyaareen ciyaaryahankan qadka dhexe ayaa sidoo kale wacdaro ka dhigay saddexdii kulan ee ugu horeysay horyaalka Premier League xidigan ayaana kubada dib ula soo wareegayay toddobiyo jeer halka uu ku dilay amaba uu kubada dilay afar jeer sidoo kalena waxa uu jebiyey weerarka kooxaha kale muddo afar jeer lagu qiyaasay rees ayaana waxaa laleeyahayba wuxuu ku guuleystay konton iyo lix boqolkiiba codadkii la dhiibtay isagoo abaalmarinta ku garaacay xidigaha daada yar ee kooxas u ciyaara ee bukaaya saaka iyo weliba william saliiba diglan rice ayaana bishiisii ugu horeysay oo u ciyaaray kooxda kubadda cagta arsenaal waxa uu ku guuleysanayaaba abaalmarinta xidiga bisha ayuu gacanta ku dhigay Declan Rice xidigaasi waa xidig isla mar ahaantaa soo bandhigayaba bandhig cajiiba iyo sidoo kale waxa uu muujinayaaba inuu kooxda la qabsaday isla mar ahaantaana uu haatan la qabsi kale u baahneenoo kooxda arsenal waa uu shaafinayaa xidigan lagu magacaabo Declan Rice xidigaha qaar markay kooxda soo gadato waxay u baahan yihiin la qabsi iyo maaragta waqti dheer halka xidigo kalena ay hore kooxda kala qabsadaan aada moodaba amaba inay ka fiican yihiin xidigo hore usoo joogay diglaresna marka wuxuu qayb ka noqdayba xidigaha kooxdooda cusub horey kala qabsaday islamar ahaantaana waa cadaraha cajiibkaa soo bandhigay markaan hadaan eegno tababaraha xulka qaranka norway ayaa wuxuu taageeray balionel misi wuxuuna sheegayba in misi uu sanadkan ku guuleysan karo abaalmarinta balondiyorka ee labada kun saddex iyo halka erlin hallenna uu sheegay in lagu garaaci karo labadan ciyaaryahan ee miis iyo halen ayaa waxay ku jiraanba saddex boqol xidig ee u sharaxan abaalmarinta sanadkan waxaana haatan dad badan ay u arkaanba inuu yahay tartankan amaba abaalmarinta sanadkan inay keliya ka dhexeyso halen iyo miise erlin halen waa xidig daayar islamar markii uu kusoo biiray horyaalka ingiriiska Garaan kooxdiisa Manchester City waxa soo bandhigay qaab ciyaareed aan caadi ahayn isagoo goolasha ugu badnaa dhaliyay saddex koob oo qaaday xitaa afar koob oo qaaday xiddigani abaalmarinta koobka dahabka goolgelinta isagaa qaaday marka waxaa la leeyahay Haaland maadaama wax kasta soo qabsaday isaga ayaa u qalmaa inuu ku guuleysto halka messi uu wataba koobkii adduunka marka labadan xiddig waa isku hayaa xiddigka ku guuleysan doono abaalmarinta Ballon dor où saaxiibada barnaamijkeena qeybaha ka harsan ayaan ku soconeynaa ee markaan haddaan eegno tababaraha kooxda arsenal michael arteta ayaa waxaa loo sheegay inuu keed ka dhigo xidiga qaab ciyaareedka fiican aan ku jirin waa qaab ciyaareedka fiican ku jira lagu magacaabo inketa isla marahaantaana uu bedelkiisa uu maaragtay len abka uu kusoo bilaabo xidiga lagu magacaabo gabriel jesus kulanka soo aadan uu ciyaari doono arsenal ayaana horyaalka premier leaga todobaadka soo aadan waxay la ciyaari doontaa kooxda everton kulan ka tirsan horyaalka premier leaga kulamada weliba shanaad ayayna la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo everton todobaadka soo aadan waana kulan dhexmari doono amaseba adagba xiisihiisana wata guulaha arsenaal ayaana kulamadii lasoo dhaafay inta ugu badan ay guuleysanaysay enketa ayaana waxauu ku bilowday saddex kamida ah afartii kulan oo ay kooxdan horey usoo ciyaartay isagoo dhaliyay laba gool halkuu gabriel jesus wali uusan ku bilaaban kulamada kooxda ee xil ciyaareedkan cusub waxaana haatan tababaraha lagu magacaabo arteta lagu boorinayaaba in bedelka meeshuu kusoo bilaabi lahaa enketa uu kusoo bilaabo gabriel jesus enketa haatan qaab ciyaareed wanaagsan ayuu ku jiraa laba gool oo dhaliyay saddexdii kulan amaba afartii kulan ee lasoo dhaafay qaab ciyaareedkiisa marka aada u sareeyaa artetana sababtaas ayuu ku doortay gabriel jesus haatan kooxda dib ugu soo laabtay kadib dhaawac dheer oo ku maqnaa waxaana lagu boorinayaaba in jesus uu shaxda kusoo bilaabo isla wararka ganaris haddaan eegno taageero ka tirsan kooxda arsenal amase taageero ayaa wuxuu codsanayaaba in shaqada laga ceeriyo meekal arteta hadii xili ciyaareedkan uu ku guuleysan waayo koobka horyaalka brimer leaga waxaan dhammaanteen wada ognahay sanadkii lasoo dhaafay horyaalka brimer leaga in kooxda kumadda cagta arsenaal ay aheydba kooxdii ugu fiicneyd waqtigii ugu badnaana ee hogaanka haysay ganars ayaa hogaanka waqtiga ugu badan gacanta ku haysay balse ugu dambeyntii waxaa koobkii dhammaa ee usoo tiiri dacabeeleen ee kusoo dadaaleen ka qaadatayba manchester city ayaa si fudud gacanta ugu dhigtay iyadoo horyaalkii oo gabagaba ah ee man city gadaal kasoo laba kacleysa islamarkaana hogaanka la wareegtay markii arsenal sanadka soo dhaafa rajo weyn ayaa gashay maadaama horyaalka iridiisa istaageen ku guuleysan rabeen balse u noqon weyday haddana sanadkan rajo kaloo aada u ballaaran ayaa kooxdan ku jirto taageerayaasha iyo weliba naadiga ganarisba waxay doonayaan in sanadkan ay gacanta ku dhigaan horyaalka Premier League muddo labaatan sano kadib oo Gunners haatanba waxay ku sii socotaaba in labaatan sano aysan horyaalka Premier League gacan ku dhigin waxaa ugu dambeysay xilligii koobka dahabka ee maaragtan qaadeen ilaa iyo haatana Gunners waxa waaye Premier League qaada waa lagu kari laayahay sanadkan waa sanad kale oo ay rajo aada u ballaaran leeyihiin kooxda kubadda cagta Arsenal waxaana la filayaaba in tartan aada u ballaaran ay markan ku jiraan tababaraha reer sbein ayaana haatan kooxda wuxuuba kula guuleystay fa cab iyo community shiilka intii uu kooxda joogay laba maroo weliba community shiilka u qaaday ee kale arteta intii uu ku sugnaa naadiga ganaris isagoo sidoo kale kooxda ka caawiyeyba in naadiga ganaris ee usoo baxday tartanka champions leaga arsenal muddo badan championka laguma arkeynin oo waaye ka maqneed boosaska dambe horyaalka kaga dhameysan jirtay laakiin michael arteta markuu kooxda u imaaday koox tartami karta ayuu kasoo saaray oo haatan horyaalkii premier league u tartamayaan tartankii champions leaga oo ugu dambeysayba xili ciyaareedkii labada kun shan inay ciyaaraan jambiyon markaasa ugu dambeysay haatan dib ayuu ugu soo celiyey marka michael arteta waxaa loo arkaaba macalin maaragtay gaanars macalin aada ugu fiican islamar ahaantaana kooxdii toosiyey haatanna rajo badan ayay leeyihiin brimer league ay u tartamayaan jambiyoonkii ay joogaan ay ciyaarayaan koobkii kalena sidoo kale hami ayay ka waa sanad kale oo la arki doono ganaris iyo waxay qabtaan Isla wararka Arsenal intaanan ka bixin Arsenal ayaa waxay soo saareenba liiska 25-ka ciyaaryahan ee uga qaybgali doona wareega guruubyada ee tartanka xiisaha badan ee Champions League. Liiskan ayaa waxaa ka maqan xiddiga Gunners ku cusub ee lagu magacaabo Jurrian Timber, kaas oo gebi ahaanba liiskan aan ku jirin. Xiddigan ayaana dhaawac waqti dheer ah kaga maqnaan doono Kooxda kubadda cagta Gunners xiddiga liiskan kusoo baxay ayaa waxaa kamid ah dhanka goolhayaha goolhaye Aaron Ramsdale ayaa kusoo baxay sidoo kale David Raya ayaa lasoo qaatay goolhayaha saddexaad ee James Hillsonna qayb ayuu ka yahay dhanka daafaca waxaa lagu soo qaatay amaba kusoo baxay liiskani Cedric Suarez ayaa qayb ka ah sidoo kale xidig lagu magacaabo suusa ayaa maaragtay ku jira waa cedric suwares ayaa xidigaas la yiraahdaa sidoo kale timayuuso ayaa shaxdan kusoo baxay sanshenko ayaa qeyb ka ah benwed gabriel ayaa ku jiro sidoo kale william saliiba ayaa kusoo baxay oo daafacyada maaragta liiskan ku jira qeybka ah maxamed ilili iyo waliba georginho thomas barte diglan rice martin odigard kai havertis fabio fiera iyo sidoo kale smis raw ayaana qadka dhexa xidigaha loo soo xushay qeyb ka ah oo liiska shan iyo labaatanka xidig ayay ku jiraan dhankaasi weerarkana xidigaha loo soo qaato waxaa qeyb ah bukayo saaka gabriel martinelli iyo sidoo kale xidiga lagu magacaabo leandro trosad waxaa kaloo ku jiro enkete gabriel jesus nelson xidigahaasi shan iyo labaatanka ah ayaana maaragta loo soo xulay amaba kooxda gaanaris ay usoo xusheen liiska shan iyo xidig ee uga qeyb geli doona tartanka xiisaha badan ee champions leaga wareegiisa guruubyada arsenal ayaana haatanba waxay sugayaanba in muddo kadib ay ciyaaraanba tartanka champions leaga kadib markii sanadkii lasoo dhaafay ay wacdaro dhigeen islamaraantana booska labaad ee kaga soo baxeen horyaalka brimier leaga sanadkan waxaa u suuro gashayba inay maaragtay qayb ka noqdaan koobka amaba inay u tartamaan koobka lagu magacaabo champions leaga ee koobka horyaalada yurub champions leaga wuxuu kamid yahay tartamada amaba waaba tartanka ugu xiisaha badan ee laga ciyaaro qaarada yurub arsenal ayaana waxay gruubka iskula jiraanba amaba ay ku jirtaa group b kooxaha waxaana kula jira sevilia b s iyo Lens ayaa maaragtay group B kula jiro Arsenal groupkaas B ayayna ku jirtaa oo haddee groupkan ka soo baxdo hore ayay usii socon doontaa Sevilla naadiga la yiraahdo waa naadi halis badan horyaalka dhankaasi Spain ayay kasoo jeedaa waana koox sharteeda wadato Arsenal marka groupkaas ayay ku jirtaa group B ayay heshay iyadoo groupka B ku jirto ayaa waxaa la filayaaba inay kasoo bixi karto Group B kooxda kubadda cagta Gunners shan iyo labaatankaas xidig ayayna haatan usoo xusheenba xidigaha u ciyaari doono koobka waa koobka lagu magacaabo Champions League bien faire la folie, on vient vite à la magie, y'a pas de afar buul ayaa waxaa isku diyaarinaysaaba inay suuragal tahay inuu ka baxo xidig reer ijabti ee maxamed saalax kaasoo aada loola xiriirinayo horyaalka sacuudiga ee dalkaasi sacuudi carabiya saalax ayaana aada loola xiriirinayaa inuu u dhaqaaqi karo naadiga al itihaad ee ka ciyaarta horyaalka sacuudi carabiya iyadoo kooxdaanay aada u dooneysayba intii uu suuqa furnaa waliba lacaga aada u badan miiska usoo saartay liverpool balse liverpool ayaa waxay ku adkaysatay in maxamed saalax uusan meelna u socon islamar ahaantan ay iyaga u baahan yihiin saasay tahay suuqa sacuudiga wou xirmay kan bremir leaga uu xiran yahay haddana weli ma aysan ka tala bixin kooxda reer sacuudi ee al-itihaad inay soo qaataan maxamed saalax welina way rajeynayaan wax kastana way u sameynayaan siday usoo qaadan lahaayeen saalax waxaana la filayaaba in suuqa soo aadanay janawari uu saalax ka tegi karo naadiga lagu magacaabo liverpool wararka ayaana sheegaya in liverpool ay haatan qorsheynayso inay u dhaqaaqdo xidigay doonayaan inay beddelka kaga dhigtaan maxamed saalax westham ciyaaryahan u ciyaara ee lagu magacaabo bowen ayay doonayaan inay beddel kaga dhigtaan saalax liverpool ayaana haatan waxaa la sheegayaaba inay isku diyaarin doonto sidii ay heli lahaayeen beddelka saalax maadaama ay hubaanba in xidigan uu kooxda ka tagayo bowen waa lixii labaatan sano jir wuxuuna ku fiican yahay inuu ka ciyaaro booska saxda ah ee garabka weerarka liverpool ayaana isku diyaarineysaba in maaragtay xiddigaasi ay gacanta ku dhigaan heshiiska westham kula jira bowen wuxuu dhacayaa labada kun shan iyo labaatanka markaana haddii aan egno xiddi daafacyada dhexe ee ugu wanaagsan kubadda cagta waqtigan ayaa waxaa lagu soo kala saaray qiimeyn la xiriirta bandhigooda gudaha garoonka guulaha ay soo hoyeen xili ciyaareedkii ugu dambeeyey iyo weliba sida haatan ay u kala fiican yihiin hogaaminta kooxahooda ay ugu saameynta badan yihiin waxaana haatanba soo baxday shan iyo labaatan xidig oo maaragtay liiskooda kuwaas oo maaragtay daafacyada ugu wanaagsan lagu qiimeeyo shalay waxaa maaragtay la laleeyahayba haatan aa laisku soo aruuriyey qiimeyn lagu sameeyey daafacyada kooxaha kubadda cagta ayaan laga soo qiimeynaya amaba laga soo calaamadeynayaaba xidigaha ugu fiican ee ka ciyaara dhanka daafaca qiimeyntan la sameeyey waxaa difaaca dhexe ugu wanaagsan loo caleemo saaray xidig reer burtuqaal ee lagu magacaabo ruben dias oo bandhig heerkiisu sareeya soo bandhigay xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay islamarkaana kaalin weyn ku lahaa guulihii waaweynaa ee taariikhda galay ee champions leaga brimer leaga f a cab-ka iyo weliba koobkii kale super suber ka ee naadiga manchester city gacanta ku dhigtay robin Dias ayaana waxa uu qaatayba xil ciyaareedkiisii koowaad ee kooxda amaba horyaalka Premier League uu ku ciyaaro saasay tahayba ciyaaryahankani abaalmarinta xiddiga sanadka ayaa loo qorsheeyay iyadoo kubadda cagtana oo haatan aad maaragtay bandhig aad u fiican uu soo bandhigayo ciyaaryahanka ruben dias ruben dias ayaana xidiga sanadka ee premier leaga iyo xidiga sanadka man city iyo daafaca sanadka ee champions leagaba farta laga saaray ruben dias ayaana wuxuu noqdayba ama waa lagu tilmaamay inuu haatan yahay daafacyada dhexa midka ugu wanaagsan waxaa kaalinta labaad soo galay daafaca kooxda real madrid ee lagu magacaabo david alaba halka booska saddexaad iyo afaraadna ay isla galeen john stones oo mansitia iyo antonio rudiger oo real madrid waa tahay saaxiibayaal guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha k n n kala socoteen ee tan iyo kulan dambe sidaasiyo nabadgelyo